u dhiganta muuqaalka marka la eego joog waran oo kaleeta wax u dhigmo wa cinda alistiwaayi marka ay bartamaha joogtana salaad mana banaana mana xirmayso xataa tazuula ilaahay dhinacay u dhacay siya galbeedka u badato wa cinda alisfiraari gelinka dambe iyo maqribka agtiisa markay qoraxdu cinda alisfiraari markay casaato ama guduud ay noqoto xataa taqruba ilaahay ka dhacdo wa bacda salaati subxi salaada subax markaa tukata kadibna salaad laba ogola mana ansaxayso wa bacda salaati alcasri salaada casarka markaa tukata kadibna salaad lama ogola halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ku sheegay awqaada salaada la yska reebay oo shan ah laba waqtina waa salaada casar ilaa aqbaaribka inta udhaxaysa labana waa salaada subax ilaa cishaha inta u dhaxaysa midna waa xilliga maalinta bartamaheeda ah dhinacii barina qoraxdu ay ka soo dhammaatay dhinaca galbeedkana aanay u badan ee halka bartamaha iyo dhexdhexda taagan tahay awqaadda shanta ah nahyi baa ku soo arooray guud ahaan nabigana calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan baa lagaga wariyey inuu yihi laa salaata bacda subxi xataa tartafica ashams walaa salaata bacda alcasri xataa tagiiba ashams salaada subax kadib lama tukan karo ilaa qoraxdu ay kor u baxdo salaada casar kadibna lama tukan karo ilaa qoraxdu ay dhacdo mar kalena dadka wuxuu ka reebay oo wuxuu yihi istiwaa xiina yaquumu qaa'imu daahira axaadiidtaa ka hadlaysana waa xadiid wada bukhaari iyo muslim sixaaxooda ku taalo wey haddaba nahyigaa guud ayaa waxaynu leenahay dhowr mas'alaa la xiriirta uu soo koobkoobi doono mualifku raximahu llahu tacaala sadaro kooban laakiin waxaa laga hadlaya si ay kugu fudulaato marka hore waxaan leenahay awqaadu waa laba qaybood nahyigoodu midna waa nahyigoodu waxaa loo nahiyey ciladi iyo sababtaa la caddeeyey saa darteed nahyigoodu mu-akad waa adag yahay wey kuwana sababta lama caddayno nahyigoodu waa ka khafiifsan yahay kuwa kale shantaa waqti labana nahyigoodu waa ka khafiifsan yahay laba saddexna nahyigoodu waa adag yahay saddexda uu adag yahay waxaa weeye xilliga qoraxdu ay soo baxayso xilliga ay dhacayso iyo xilliga qaayimu dahir ee bartamaha ay joogto nabigu calayhi isalaatu wasalaam dhicitaanka iyo soo bixitaanka wuxuu ku sababeeyey qoraxdu markay soo dhalanaysana bayna qarnay shaydaanin bay ka soo baxdaa shaydaan labadiisa gees bay dhexdooda ka soo baxdaa markay dhacaysana shaydaan labadiisa gees dhexdooday ku dhacdaa waxaana u sujuuda kuwa shaydaanka caabudiya gaala u sujuuda xilligaas haddaba haddii aada tukataadoo ilaahay u sujuudaya waxay u ekaan kuwii qoraxda caabudayey ama shaydaanka caabudayaye xilligaa u sujuudayey bay u ekaan waa isku macnuun ba iman natiijada haddaynu niraa kuwii qoraxda caabudayey oo uman qoraxda caabuda in badan soo maray asalka cibaadada qoraxduna oo meesha ay ka soo jeeda dabka in la caabudo ilaaha khayrka iyo ilaaha sharka oo la caabudaya qoraxduna dadkii caabudayay shaydaan unbaa dhumiyeyo cibaadada lagu yeehay haddaan sababkii ka hadallo shayaan baa sabab u ahaana de waa cibaadatu shayaan waxaan cibaada rabbi ahayn oo dhan subxaana haddaynu qoraxdii iyo ka hadalla iyaday u sujuudeen ay caabudeenna waa wixii ugu yeeray uu ku lumiyey weeye iyaday jiraan umam shaydaanka caabuda oo tawaaif la yidhaahda cibaadatu shayaan muslimna sheeganaya ay jiraan weli ma maqasheen dad muslim sheeganaya qiranaya oo caddaysanaya inay cibaadadooda qaar shaydaan siinayaan waxaa weeye bini aadamka caqligiisa diyaanaadka haddii lagu fasaxo ninba maalun buu kala dhici ee qaarkood waxaa arkay qoraallo ay sameeyeen oo marka la weydiiyey sababeynayaan ay leeyihiin ninka shaydaankii waa sallid oo ku dayn maaya haddaadan wax isaga ogolaanin inta badan si uu noogu daayo baanu in yar isaga sasabaynaa yihaahdeen takafud daraareyn wayay yidhaahdeen ilaa aakhirihi marka qofka shaydaanku taa lafteedaa shaydaanka dhumintiisii kamida dunida muslimkan hadda tawaaifta weli waa ka jiraan jama jamciyaat cibaadati shayaan syriya iyo ciraaq iyo meelo kalaba waa ay ka jiraan oo deegaano la yaqaanay leeyihiin calaa kulli xaal ama shaydaankaoo sababkii baadida ahaa ku cabir ama qoraxdii laftoodu iyagu ay ula qasdayeen cibaadada ku cabir un kawaakibtii qowmu ibraahim ay caabudi jireen ay ilaahyada ka dhigan jireen inay kamid ahayna qur-aankaaba inoo tilmaamay walamaa ra'a shamsa baazigatan qaala haadaa rabbii haadaa akbar ilaan qowmkaasi kawaakibtay caabudi jireen nabi ibraahimna waa kii meligii ay tawaariikhdu namruud ku magacaabeen kula doodayey fa in allaha yaatii bishamsi min almashriqi fati biha min almaqrib ilaa akhirkeeda marka waxaan rabaa inaan iraahdo shaydaan baa amray shaydaankuna waa isku beegay iyagu iyaday ula qasdeen isna waa isu dhigay isagaana ku badeeyo sabab ugu ahaa cibaadadaadii rabbi aada caabudaysay tii kala yaaray u ekaanin macnaha cilladda noocaasina shariicadu iyadoo wujuuh badan leh bay macquula tahay ay ku soo aroortay waxaan la ogolayn rabbi inaad ku caabudo meel ilaahay keyrkii cibaadadiisa lagu sameeyo nabigu markuu cumar weydiiyey radia allahu canhu waardaahu ee uu yihi rasuulka ilaahay oo jaahiliyadii baa nadar ku galay an anxara ibilan bibuwaanata meesha buwaana la yihahda gel inaan ku qalo nabigu wuxuu yidhi ma jireen sanam lagu caabudi jiray miyaa jiroon ilaahay ahayn waxaa la yidhi maya cidaan ilaahaynoo xoolo lagu qali jiray miyay jirtaa maya baa la yihi kashid awfi binadrika haddaba fuli nadarkaaga halkaa waxaa laga fahmay haddii uu jiri lahaa ilaahay kayrkii meesha in wax loogu qalo adna inaad kayrkii loogu qala inaad ugu qasho looma ogolaadeen oo wixii baa isku dhex darmanaya cibaadadii halkaa waa labada waa nahyigoodu cilladaasaa loo yeeray nahyigaa intaanan ka bixin culimmadu xadiidkaa markay ka hadlayaan fa ina ashamsa tatlucu bayna qarnay shayطaani wataqrubu bayna qarnay shayaanin halkaa qoraxdani waxayna yidhaahdeen hadda markii caalamka iyo falaga ay ka hadlayeen iyo meeraash meerayaasha iyo aflaagta ay ka hadlayaan qoraxdu dhulka waa ka weyn tahay bay yidhahdeen haddii la yidhaahda bayna qarnay shayaanin bay ka dhacdaa bayna qarnay shayaanin bay ka soo baxdaa shaydaanku wax aada u weyn inuu yahay bay tilmaamaysaa oo qoraxdu labadiisa gees dhex mari karto laakiin xadiid kalaa jira oo nabigu yihi ina shayaana yajrii min ibni aadama majra dami shaydaanku bini aadamka jirkiisa intuu galo ba halka dhiiggu maruu marayaa waa wen yahay oo qorax baa geesihiisa dhex mari karta iyo xididada bini aadamkaee dhiiggu yarida raacaa labadaasay culimmadu waxay ka hadleen sida la ysu waafajinayo sidii ibnu qutaybiya rag lamida kitaabkooda mukhtalif lxadiid la yidhaahdo waa qiso hore inta laysu weydiiye lasoo arooriyey adigana isweydiin kugu iman karta marka culimmadu waxay yidhaahdeen bayna qarnay shayaanin bay ka dhacaysaa loogama jeedo iyadaa mari waxay yidhahdeen horta wuxuu sidiisaba hadduu fog yahay isagoo weyn buu yaraadaa lidaalika qoraxda iyo xidiguhu wax yar bay u muuqdaan diyaaradda hawadaa maraysa say kuula yar tahay markay soo degta weynaan haddaba adigaasi intaad naga durugto wixii weynaa ee fogaa haddaad isku yaraadiso qoraxda annagoo fadhina wuxuun madaxiisa dhexdiisa ay martay baad u ekaan saasun baa looga jeedaaye shaydaankaa weyn loogama jeedo baaxadiisiyo jismigiisaa weyn loogama jeedo sababka ah, mawdica saddexaad waa cinda listiwaay qoraxdu bartamaha markay joogto nabigu waa cileeyey alayh salaatu wasalaam oo wuxuu yihi xilliga qaayimu dahira faina jahannama tusajaru xiinaidin maalin xilligaa jahanamaa la babinayaa oo la hurinayaa xilligaa haddaba jahannamo la hurinayo kulaylkeeduna waa xilligu banaanka yimaado xanuunka iyo qandhada ina qabatana qayb kamida ah waa neefta jahannamo oo nabigu qandhada waa kii lahaa min fayxi jahannama neeftii jahannamo kusoo gufacday dadka waye faabriduhaa bilmaay biyo ku qaboojiya xilligaa jahannamo la hurinayo ee aada u kulushahay xilli salaadeed ma aha walidaalika salaada duhur markii kulaylka badani jiro shareicadu waa kayjiyeysay in la yar dib dhigo oo la qaboojiyo oo nabigu wuxuu yihi abrid abrid bilaal waa kii ku dhihi jiray waanaan soo waanaan soo marnay awqaatu salaa markaan ka soo hadlaynay inay fiican tahay salaada duhur xilli kulul iyo goob kulul marka la joogo in la yar qaboojiyo oo la yar dibdhibo xilligaas haddaba kulaylka jahanamo la hurinayo kulaylkeeda aada u jiro in salaadaha laga yar leexiya masaladan keliya maahe duhurkii oo soo galoo la dibdhigayana waynu kusoo marnay saddexdaa jeer cilada iyo sabab gaara ah loo sheegay laba waqti oo kale oo bacda salaati subxi intaan qorax soo bax la gaarin iyo bacda alcasri intaan qorax dhac la gaarin iyagu inta aan garana arkay cilal gaarahoo xadiistu ay ku cilleeyeen maanan arag ama ma xasuusto haddii aan arkay haddaba nahyigu markuu cilad la taabanaya leeyahay ee la tacliiliye ta'kiid bay faa'iidaysaa inuu nahyigu mu-akad yahay bay keentaa shantaa waqti ee nahyiga ah salaada la diidan yahay waa salaada sunanka mulaqa wey waxaan sababta lahayn wey salaada casar iyo salaada subax kadib waxaa la diidan yahay waa markaas kuma xirna waktiga soo gelitaanka salaada waa adiga salaadaadii casar markaad tukato kadib wey haddaad awalka waktiga tukatana markaad tukatuu nahyigu kaaga bilaaban haddaad waktiga dhexdiisa tukatana markaad tukatuu kaaga bilaaban hadduu horay kaaga bata casarkii ood kadib ka tukatana markaad tukatuu kaaga bilaaban nahyiga bacda salaati subxi wa bacda salaati alcasriya adigu salaadaadii markaa tukato ama qof waliba salaadiisii uu tukado ayuu nahyigu u bilaabanayaa saas darteed waa inoo kala hor bilaabanayaa haddaynu kala hor tukanno intaa markuu intaa ku sheegay waxaan leenahay salaada casar nahyigan shanta ah waxaa ugu khafiifsan ka bacd alcasriga nahyiga bacd alcasriga ee salaada layska reebay ayaa ugu khafiifsan bal nahyigaa waxaa soo aroortay inuu khaas ku yahay marka qoraxdu isbedesho inta ay yar hoobato caddiinkii iyo iftiinkeedii nadiifta ahaa ee caddaa uu waxoogay guduud iyo isbeddel soo galo waayo xadiid cali bin abi aalib laga wariyey oo imaamu abu daawuud iyo nasaa iyo kayrkood wariyeen oo asaxay baa jira uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam nahaa can salaati bacda alcasri ilaa washamsu murtafica casarka kadib in la tukada waa diiday nabigu in qoraxdu weli meel kore ay joogta maahan haddaba waxaa la soo reebay adoo casar tukaday hadday qoraxdu weli meel kore joogto waad iska tukan kartaa laakiin hadday yar hoobato riwaayaadka qaarkood ilaa washamsu xayatu murtafica qoraxda oo nool weli riwaayaadka qaarkood ilaa washamsu naqiya qoraxda weli nadiifa midabkeedii maahane inta ay kor jirto midabkeedana weli uu nadiif yahay cadiinkeedii hore nahyiga ma soo gelayso xadiidka cali bn abi aalib oo saxiixa baa ka soo reebay xaaladahaas haddaba xaaladaa marka laga tago salaadaha xaaraamta en guntamaynin waa kuwe waa wixii aan ahayn kuwa soo socda walaa yaxrum xaraam ma aha fiihaa awqaadaa shanta maa salaad lahu leh sababun sabab keentayoo ka horreysay asbaabta salaada keenta ee loo tukada waa laba qaybood sabab mutaqadim iyo sabab mutaakhir ah sabab mutaqadim waxaa looga jeedaa wax dhacay baad salaadii gadaal kala imanaysaa sabab mutaakhirana waxaa loo jeedaa waxaan weli dhicin si aad u samayso baad salaad ka horraysiinaysaa tusaale ahaan tala sunnada waysada waxaa lagaa rabaa markaad weysaysata kadib sababta salaadan labada ragcadood ee waysada sunnadooda aada u tukan waa weysadii waysada kadib bayna dhacayaan waxaa lamida ah masjid baad soo gashay laba ragcadood tukaa lagu yihi ragcadahani waxay ka dhasheen soo gelitaankaagii ka horreeyey laakiin sababka mutaqadimka waxaa ka mid a ah ixraam baad rabtaa cumri iyo xaj inaad xirato xirashada saad u xirato waxaa sunno aa ah lagu yihi laba ragcadood oo ka horeeya laba ragcadood maxaad u tukanaysaa si aad galaashood exraam ula timaado midna salaadii baa horayso waxaa loo tukanayaa wax soo socda dartii midna salaada dambayso waxaad u tukan wax dhacay dartii sababkan uu ka hadlaya sababka mutaqadimkee dhacay wey haddii salaaduhu ay dhacaan waxyaabihii salaadaha keeni jiray ka horreeyey awqaaddii nahyigana kusoo beeganto waa la ogolyahay salaadaasi dhibmale buyii ka janaazatin mayd baa la inoo keenay salaadii casar salaadii casar baa la keenay masaajidka mayd assalaamu calaykum markaynu niraano wuxuu leeyahay ma ku tukanaynaa ha nahaa cani salaati bacda alcasri awey sunnada mulaqa ah loo jeedaye salaadan sababkeedu waa janaazada meydka tukashada meydka iyo dhimashada sababtay in lagu tukada kee horeeya dhimashada horeysa isagoo nool dhiman rabaaye kusii tukada la dhihi maayo ilaa qofkani waynu soconnaa qof il daran oo nafbaxay ee sakaraad hayuu ugu yahay sug mana sugi karnee salaadii aan hormarino maya janaaze maaha taas janaazadu waa bacda almowti salaada janaazada haddaba waxaa sabab u ah taqadumu lmowti mawdiga ka horeeya sababkeedu saa wey wa taxiyati masjidin taxiyadii labada ragca salaadii masaajidka markaad soo gasho laba ragcadood banaanka intaad ku tukata masaajidkaan geli rabaaye gelitaanka soo socdeen maaganahay baan labadiisii sii horumarin ma dhihi kartaa maya markaad gasho kadib haddaad rabto inaad fadhiisataa laba ragcadood lagaa rabaa waanan soo marnay gelitaankaa horeeya isagaana sabab u ah labada ragcadood ee ka dambeeya wa sunnati wuduu'in sunnada waysada ka dambaysa oo iyadana weysada kadib baa la jideeyey wa faa'itatin salaad waktigeedii tegey oo salaad qado oo tukanayso farad iyo sunno kay dooni ha noqotee iyadana sababkay waa keenay wuu tegay oo wuu horreeyey laa ragcatay ixraamin labada ragcadood ixraamkase maya lama tukan kara waktigaas maxaa yeelay sababkoodu waa mutaakhire mutaqadim ma aha sababka loo tukanayo weli lama gaarin ixraamkaba dib dhiga dee marka ilaa waktigii nahyigu baxo ixraamkaba iska dib dhigo intaanu soo reebay markii taxiyada aynu ka bilowna waan soo marnay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi idaa dakala axadukum lmasjida falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayni tan waysadana waxaa xadiidkii camaar ibni yaasire nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu maca bilaal baan leehay markuu ku arkay jannada ku riyooday nabigu baa wuxuu yihi bilaal baan ku arkay shanqar baan maqlay waan fiiriyey waa bilaal war bilaaba maxaad ku camalka kugu raja badaneed ugu raja badan tahay janno inaad ku gasho muxuu yahay wuxuu ihi weligay habeen iyo maalin wayse ma weysaysanin ilaa haddaan weysaysto laba ragcadood baan ku tukadaa wixii ilaahay i qoro baan ku tukadaa habeen iyo maalinba halkaasa iyadana sunnatul wuduu waa iqraariyo waa ogolaaday faa'itada kaa tagtayna iyadana in la tukan kara xilligaas waxaa loo helay adilla adilada loo helay waxaa ka mid a nabigu sala allahu alayh alihi wasalam laba ragcadood oo sunnoo bacda duhuraan kamash ka mashquulay marti u timi darteed markaasuu bacda alcasr tukaday xilligii nahyiga weeye sowmaa umu salama weydiisay oo tidhi xilligan salaada waad ka reebtay dadna waa tukanaysaa isee waxu jiraa wuxuu yidhi labadii ragcadood ee iga tegey baan tukanayoon qadaynayo taa waxaa intaa laga gartay salaadaha sababka mutaqadimkaa leh in la tukan karo culimmada qaar ba waxay si gaara ah iyagoo mabdaa ogolaaday oo aqbalay baa waxay ka doodeen salaada janaazada waxay dihi janaazada iyadu kuma jirto waayo nabigaa waxaa ka sugan bay dhaheen sal l slam xadiid imaamu muslim wariyey waa xadiidkii cuqbata bni camrin ahaa uu leeyahay nabigu alaau saacaatin buu leeyahay cucba nahaana rasuulu lahi sala اllahu alayhi wasalam an nusaliya fiihina aw an naqbura mawtana fiihina saddex saacadood nabigu waa noo diiday inaan salaad tukano ama mayd aan casno wuxuu saddexdii ku tilmaamay bacda salaati fajri wuxuu yihi xiina talucu shamsu baazikatan xataa tartafiq markay qoraxdu soo baxayso ilaa kor ay u kacdo wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati iyo xilliga bartamaha ay joogto qoraxda istawaha istiwaha wa xiina tadayafu lilguruubi xataa taqrub ilaa iyo markay qoraxdu baalka dhigtay dhicitaan marti u tahay ilaa ay dhacdo saddexdii awqaaddii mu-akadka ahayd buu sheegay hadduu saddexdaas sheegay labada kale dawaatu asbaab bay ku biireen tanna waxay yidhaahdeen yaan la aasin baa la yidhi maadaama aan la aasaynin salaaduna deg deg maaha ee qoraxdu markay dhacda kadib hana lagu tukada hana la aaso hadday awqaad ha ku soo aado ama bacda zawaal ha lagu tukada hana la aaso qolana waxay yidhaahdeen qolada jamhuurta culimada raxmat ullaahi calayhim cumuumkan asbaabta leh bay ka mid tahay labadii kale haddii la ogolaadayna qabri in la geliyaa la diidaye in lagu tukado lama diidin nasku qabri uu sariix ku yahay laakiin in lagu tukado dawaati asbaab aada uguma cadda kuwii dawaat asbaab bay kamid tahay soo ti salaada casariya subax la yidhi ninkii waktigeeda in yar ka soo gaara uu tukan hal ragcadood aad ka soo gaarta casarka qabla an taqruba shamsu faqad adraka salaa waman adraka ragcatan min asuxli qabla an tatluca shamsu faqad adraka salaata waan soo marnay iyadana walaa tukrahu salaat intaa waa nahyigii iyo waxa mutlaqan looga soo reebay laba mas'alaa nahyigii guud looga noqday nahyigaa shanta aada arkayso maka ma khuseeyo oo qofka maka joogay beytka ilaah iyo kacbada jooga shantaa waktiya la yska reebay shantaba uu tukan karaa isagu sunna mutlaqana waa tukan karaa waktiga duhurkiia la iska reebayna maalinta jumcadaa kuma jirto oo xilligaa bartamaha istiwaha salaadu way fasaxan tahay labadaa mas'alo baa midna makaan baa laga soo reebayaa midna zamaan baa la soo amaa makaanku walaa tukrahu salaatu salaadi karaahiye ma aha fii xarami makata maka xaramkeeda muطlaqan iyadoon kala qaadin xaramka maka ninkii ku jira ee xuduudulxaram ku jira isaga salaad wakti nahyi uu ka yahay iyo xilli aan salaad loo ogolayn ma jirto xilli kastuu tukan karaa qoraxdoo baalka dhigaysa qoraxdoo baalka soo bixinaysa iyadoo bartamaha joogta bacda alcasri iyo bacda alfajri afar iyo labaatanka saac habeen iyo maalin salaad sunno mutlaqa iyo mid sabab leh fasax buu u yahay qofkaasi <coughs> waxaana loo daliishaday nabigaa ka dardaarmay sala allahu alayh ali wasalam oo wuxuu la hadlahayey beni cabdimenaaf nimankii kacbadii iyo makaye xilligaa maamulaye qoyskii iyo jifadii iyo reerkii deganaa wuxuu yihi reer beni cabdimenaafow laa tamnacuu axada taafa haada lbeyti aw sallaa ayata saacatin min laylin aw nahaarin wuxuu reer beni cabdimenaafka u beytkaa ilaahay qof tawaafaya iyo qof tukanaya ha u diidina saacad kastoo habeen iyo maalin marka beytkaa lagu khasisay nahyigu haddaba maka kuma jirto xataa madiine way soo geli masjidul aqsa wuu soo geli laakiin maka miya xaramka xuduudiisa maya intaasi waa mas'alada koobaad ee asaxday xadiidkuna u asaxee laga soo reebay masalada saddexaadna waa maalinta jumcada oo iyadu inta kale nahyiga kale way kula jirtaaye waxayna ku jirin istiwaha walaa cinda alistiwaayi qoraxdu markay bartamaha joogtana karaahiye maaha yowma aljumucati maalinta jumcada oo maalinta jumcada ah salaadaan sabab lahayn oo sunno ah baa intii qur-aanka la akrisanayo adu salaad baad uga bixi kartaa ilaa khaiibku yimaado intaad barqadii timaado salaad sunno mulaqa saad u wado khudbada waa ku sugi kartaa waa lagu ogolyahay haddii qofku yidhaahdo wa xilligii istiwaha la gaaray nahyiga waxaa tiradaa sheekh jumcadu kuma jirte uu kaali iyadana waxaa loo daliishaday laba axaadiid aan asixin sixadoodana waxa la isku kabkabi karaa dacfigooda uusan ahayn oo leeyahay nabiga tusajaru wa naarta tusajaru istiwaha xilligeeda ilaa yawma aljumucati maalin jumcada laba bashiraba xadiidkaa dacfigiisu aada buu adag yahayo isaga haddaan isu geygeyn lahayn meel inuma gaadhi karo laakiin waxaa inugu filaanaya in imaamu shaafici fii musnadihi ku wariyey bisanadin صaxiixin nin la yidhaahdo haclabata bni abi malikin wuxuu leeyahay saxaabada dhammaantood maalinta jumcada ah salaada xilligaa way tukan jireen bartamaha maalintaa salaad bay iska wadi jireen wuxuu ka wariyay caamatu saxaaba saxaabada dhammaantood saasay ahaan jireen buli aan soo gaarnay masaladaa waxay noqotay xikaayatu ijmaacin in saxaabadu isku wada raacsanaayeen cid khilaaftayna lama hayo ijmaacuna wuu khasisaa lidaliilin kollaba nabiga ay ka soo gaareen baa lagu fasiray sala allahu alayh alih wasalam maalinta jumcadaana lihaada daliili baa looga soo reebay oo iyadu nahyigaa ma soo gelayso intaasina awqaaddii salaada layska reebay baan kaga baxaynaa way ficlaan lahay siday fuqahadu qaar yeeleen markii awqaatu lmanhiyu can isalaati fiiha laga hadlo in lagu daro can amaakin ilmanhiyi can isalaati fiiha mawaadicda dhulkana meelo salaad in lagu tukado laysu diiday baa jira liasbaab kala duwan qayb baan soo marnayo ahaara la inoogu koobay musqulaha iyo qaabmeelaha lagu qabaysta lagu tukada waa la diiday wadada jidka bartankiisa salaada in lala istaaga waa la diiday meelaha diyaarta ilaahay cadaabkiisu soo degay in lagu tukada waa la diiday in meelahaana ay ururiyaan fuqahada qaarkood say yeelaan waa ficdeed mase yeelin intaana mas'alada awqaadda salaada la yska reebay buu kaga baxay kadib wuxuu yidhi baabu salaati lmariidi qofka jiran salaadiisiibuu u baab yahay qofka jirani see u tukanayaa ee salaada arkaanteedii qaar aan kari karin ama istaagii buusan awoodin ama rukuuc buusan awoodin ama sujuud buusan awoodin xanuun iyo jirra haysa darteed hadduu taagni awoodi waayo fadhi ma awoodo fadhi hadduu awoodi waayey xaggee muxuu ku bilaabayaa dhinaca u seexda haddii la dhaho dhinac hadduusan awoodin sidee buu yeelayaa ilaa goormay salaadu dhacaysaana isagu ma sheegine bal waynu ku darasudar waynu ku daraynaa qaybuu ka tilmaamay salaatulmariidka haddaba nusuusta cumuuman ku soo aroortay si guud iyo si gaaraba laba arrimood baa asaas u ah labadaa arrimood unbaa masaa'il badanoon tafaasiil adilo ku asaxday lahayn farac looga dhigayaa labada arimood midii waxaa weeye mas'alaة اstiطaaca shareecadeen ilaahay wuxuu yihi fataqu اllaha ma staطactum ilaahay ka baqa haddii intaad awoodaan nabiguna ala slam wuxuu yihi xadiidka abi hurayra idaa amartukum bmrin faatuu minhu ma staطactum haddaan wax idin faro oo salaada arkaanteedii baa kamid ahe intaad awoodaan sameeya awoodii haddaba qofku cajzi kulliya inuu galo wax walba kari waayo laa yukalifu allahu nafsa ilaa wuscaha qaacidada fuqahadeennuna waxay ahayd laa wujuuba maca alcajzi qof wuxuusan kariba karin waajib kuma noqdo cajzigaagu kullina waa noqon karaa juz-ina waa noqon karaa inaad qaybna awoodo qaybna awoodi weydo haddaad qaybna awooddo qaybna aadan awoodin sidii baablwudu iyo aan kusoo maray bay noqono almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri wax la awoodaaye lagaa cafin maayo waxaadan awoodin dartii kaadan awoodin lagugu waajibin maayo kaad awoodana lagaa saanixi maayo oo lagaa cafin maayo wixii aad awooda samee waxaadan awoodinna laguguma laha wey haddaad wixii nus awooddo wixiina qaybsami karo nuskaa samee waanan soo sheegnayo waxaanu yihi cibaadaadka waxna waa wax ka shayin waaxidi oon qaybsami karin sida siyaamu yawmi min ramadaan waxna waa wax qaybsami karo sida rakacaadka salaada iyo waysada xubnahaadi iyo lamidka ah oo iyo ayaamu ramadaana maalin maalin marka loo tiriyo wixii kala gu'i karana oo qaybsami karana midba intaad awoodo baad ka samayn waxaan qaybsamiba karinna haddaadan qayb awoodin ma wada awoodin bay kamid tahay ka dhigan tahay baabu siyaam baan intaa ka badan ku tilmaami doonaa insha allahu tacaala haddaan xasuusano masaladaa waa masalada koobaade istiaacada iyo furuucdeeda ah masalada labaad ee xukuntaay waxaa weeye waa mas'alo la xiriirta cajzigii iyo istiaacadii hadduu qofku xaalad isbedbedel marayo marna waa awoodaa marna ma awoodo aan ka soo qaadana tusaale ahaan qiyaamka istaagga salaada dhexdeeda baad marna awooddaa inaad istaagto marna aadan awoodin labadan xaale awood iyo awood la-aantu waxay isu yihiin kamaal iyo naqsi taagnidaa kaamil ah fadhiguna waa naaqis intaasoo waadix maaha ayib haddaba taagnidii kamaalkeedii hoos buu usii soconayaa ilaa fadhi aada gaarto haddaad fadhi ka kacaysay oo istaagaysayna naqsigiibaa kor u kacaya ilaa kamaalkoo taagnida aada gaarto marka labada xaalo waa laba kale xaaloo kala duwan qof qaadir ahaa awooday oo soo cajizaya cajiskiisiina fadhi ku dhammaanayo intaad hoos usoo socoto marba marka ka dambaysaa kasii naaqisan dhexdaad sii maraysay hoos baad usii socotay hoos baad usii socotay cajzigaa kuusii badanayay laakiin markaad istaagaysa waad fadhiday waxoogay fudayd baa dareentayo xanuunka iyo wixii kugu taagnaa un baa lagaa siibay waxaa tidhahda ilahi waa istaagi kartaa hadda marka aad sii istaagayso ilal kamaali baad usii socotaa adoo kamaali usii socdoo awooda naqsiga ka hooseeya waxba ku samayn kartaa camalkii kamida maya adoo kamaal ka soo socdoo naqsi u socdana ha waayo mar kasii dambaysa usii socotaa kasii liidata marka waxaan leenahay haddaad taagnayd oo caji kugu yimaado aada fadhiisanayso inta aada sii socotaay wayba ka fiican tahay dhaxda intaad sii socotaaba ka fiican fadhigaad u socoto marka dhib ma lehe hawshaada wa haddii laakiin aad fadhiday ood fudayd dareento ood kamaalkii u socoto jooji camalkaad waday ilaa kamaalkii aad gaarto waayo camal kamaalkiisii lagu samayn karo naqsi in lagu sameeyaayo meesha kuma jirto mas'aladaana waa mas'alo qaybta xakumayso istiaacadii iyo aarkeediile labadaa mas'aluu baabkani dirsigeenna cad ku saabsani salaatulmariidi ku wareegayaan lilcaajizi qofkii kari waayey taagni wuxuu leeyahay salaatu lfardi faradkii inuu ku tukadaa u banaan u furan qaacidan xaal u yahay mid fadhiya qofkii taagni kari waayey sunna iska daayo sunnadu markii hore aba fadhi laysaga tukan karaye faradkii ay taagnidu rukniga ahayd haddaad ka cajistood kari weydo fadhi baad ku tukan kartaa masaladaana waa nasan wa ijmaacan nasiyo ijmaacu waa sheegeen nabiguna alay sl maradu mowtihi isagoo fadhiyu dadka tukinayey waagii faraska uu ka dhacay fi sixaaxi sida ku taalla ee dhinaca uu ka yar burkacdayna isagoo fadhiyuu tukanayey saxaabadaa ku daba tukatoo fadhiistuu yidhi waana sababkii ku yimid xadiidka inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi cimraan ibni xuseynna wuxuuba ku yidhi salli qaa'iman taagni ku tuko fain lam tastaic haddaadan awoodin faqaacidan adoo fadhiidku ayib laakiin cajzigaa waa kee walmuraadu ujeeddada min alcajzi waa la kari waaye looga jeeda taagnida an yashuqa calayhi waa inay dhibo alqiyaamu istaagga waa inuu ku dhiboodaa mashaqatan dhib daahiratan muuqata dhib muuqda oo ku adag tahay oo saxamilkiisi inuu kala ku adag tahay waa inuu dhibooda kow aw yakaafa minhu uu ka cabsado istaagaa dartii maradan xanuun ama hadduu istaago taagnidaasuu xanuun ka baqay aw ziyaadatahu ama xanuun hayay inuu ku sii batuu ka baqay aw dawaraana araasi inuu madaxu wareero wareeguu ka baqay fii safiinatin dooniya wixii lamida ama waabad xanuunsan tahayo haddaad istaagto inaad wareertaad ka baqday qofku haddii uu ka baqo inuu xanuunsado hadduu istaago ka baqitaan iska wahmi a amaahee astaamaha u muuqda ama marar hore ay qabsatay ama hadduu istaago xanuunkanaa kusii badanaya waxaa dhici karta lugtuu ku istaagi lahaa inay xanuunayso oo hadduu ku istaago lug kaban iyo meel dhaawaca uu xanuunku kusii badanayo baa ku dhici karta lug bay noqon kartaa madaxu ku wareera ay noqon kartaa waxaa noqon karta fadhi buu ku tukanayaa hadduu istaagaa lalabi iyo waxbuu ka baqayaa calaa kulli xaal xanuunka noocuu dooni ha noqdee ama xanuun waxaa ku haynaya taagnida aadan kari karin aadan u adkaysan karin ama xanuunku inuu ku qabtaad ka yaabaysaa taagnidaba sabab kugu noqoto xanuunku qabta ama mid ku hayay inuu kugu sii bataad ka baqaysaa ama doon iyo waxbaad saaran tahay iyo gaadhi iyo wax lamido haddaad istaagto inaad wareertaad ka baqaysaa intaa haddii aad ka baqdo fadhigaad ku tukan wey salli qaa'iman fain lam tastaic faqaacida wey nabigana xadiidkii cabdillaahi bni cumar ee imaamu xaakim iyo daara qutni ay warinayeenee saxiixa ahaa baa nabiga la weydiiyey rasuulka ilaahayow kayfa usallii fi safiina doon haddaan saaraysayn tukadaa markaasuu wuxuu yihi salli qaa'iman ilaa an takaafa algaraq taagnida isaga tuko inaad biyaha ku dhacdo ood ku baktida inaad ka baqda maahane waayo doon shiraac ahi iyo duulduulaysa ama higarku ku dhacayaan haddaad dhex istaagto oo saaday u jeeraysa dhubuq biyahaad ku dhacdo ilaa an takaafa algaraqa soo maha iskaba dhex fadhiisa marka fadhigaaga isaga tuko haddaba taasi waa saad samayn lahayd fadhi baan ku tukanayaa seeu fadhiistaa wayaqcudu wuu fadhiisan kayfa shaa siduu doono fadhigaaga saad doontaad u fadhiisanay salaadu kaaga asixi mar haddii fadhi lagu yidi waayo axaadiidta nabiga ee tilmaantay faqaacidan tiri sifo gaara ah ma shardiyin wayna ilaaqday mar haddii fadhigu lagu yidhi wax kastooo fadhi la yidhaahdo baa ku furan laakiin wayundabu waxaa sunaa ah. aliftiraahu inuu isg lugihiisa goglado oo mutarabican u fadhiisto lugaha ku fadhiisto baa wanaagsan taagnida booskeedii inaad mutarabic lugihiisu dhulka yaallaan noqoto baa wanaagsan laba labadaba waa lagu sameeyey mid weeye nabigoo saa u tukanayaa la arkay xadiid imaamu nisay ibnu khusayma wariyeen oo saxiixa ah, oo caaisha radi allahu canha ba waxay leedahay ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam yusallii mutarabbican nabigu isagoo afar gees iska dhigay oo lugaha saa isu dhaafiyey oo tukanayaan arkay ninna waa laga dhadhaminoo xikmad baa ku jirtay yidhaahdeeno fadhigaad ku tukanayso taagmidiina fadhi bay noqotay ataxiyaadki iyo sujuudihii dhexdooduna fadhigu noqday si aad u kala saarta marka labada fadhina u kala duwanaadaan fadhiga taagnidii matalayana mutarabbican ka dhig fadhiga ataxiyaadka iyo sujuudda sudaha dhexdoodihii ahna dee kiisii caadiga ha ah ka dhig saasay culimmadu qaar yidhaahdeen <coughs> wayukrahu waxaa karaahiyaa aliqcaau dabada inaad dhigato wamadu rijlayhi lugahana uu fidsado intaad dabada dhulka saarto lugaha xagga qiblada inaa u fidsataay waa karaahiya yidhaahdeen karaahiyadana min jihatayni bay ka timid kow salaada markaynu soo maraynay sida loo fadhiisanayo waxaan soo maray nabigu nahaa can iliqcaayi ama iqcaayin ka lkalbi in dabada la dhigo lowyahana la taago taa waa tii la reebay oo dabadhiggii bay kaa soo geli haddaad tiraada dabandhiggii anugu iyo luwyo la taagay ahaayeena lugaha haddaan fitada maxaa tanna waxay yidhaahdeen lugaha xagga qiblada loo jeediyay adoo fadhiyaay loo fidiyaay fuqahada qaar baa karihuuha waxay dhaheen curfigu lugahoo qiblada loo jeediyey laysa min xusni ladabi iqcaadii dabada lagu hayana meesha waa ku jiraa saas darteed ma xaaraantinimayn karno faqaacidan lama reebin iqcaha lugaha la fidiyeyna nahyigii sariix kuma aha laakiin laga fiican meesha mugdi baa ku jire hayduba waa jaan bay yidhaahdeene warriyow isaga fogow meesha waxbaa soo galgalay waxbaa laga yar ururiye isaga fogow saasay hadalkaasna u yidhahdeen fuqahadu raxmat ullaahi calayhim waa aqal saa u rukuucaya marka taa waa fadhigii rukuucdii seen yeelayaa seen yeelayaa waxaa iga muhiimsan maxaa ugu yar maxaase ugu badan wa aqalu rukuucihi rukuucdiisa waxa ugu yeernaa muxaadaatu jabhatihi wejigiisa foolhoraadka waa inuu qaabilaa qudaama rukbatayhi labada low kor hortooda korkoodaa inuu qaabiluu ku aadan wey wa akmaluhu waxaa u kaamilsan muxaadaatuhaa wejigii inay ku beeganto mawdica sujuudihi meeshuu ku sujuudayay wuxuu ku yidhi labadaasaan aqaluhaa ah iyo akmaluhaa ah amaa tan akmaluhaa ugu kaamilsan bal adigu istaag hadda markaad rukuucdo badanaa wejigaagu meeshaad ku sujuudi lahayd buu ku yar beegnaanayaa saasaan taa u nidi bay yidhaahdeen kamaalkii rukuucdaa sida ahaa ta kalena baabul rukuuc markaan soo maraynay waxaa rukuuc ugu yar baana yidhi labadaada calaacalood inay lowga gaari karaan haddaa intaa istaagtaa u yar forosato lawyuhu gaaraan markay gacmuhu lawyaha soo gaaraan wejiguna meelaha lawyaha buu kusoo beegmi bay yihaahdeen xuduudna wixii taqdiirka loo sameeyo saasaa aqaluhu iyo akmaluhu u nidig halkaasay ku saneeyeene xadiid gaara ah, ma jiro fain cajaza hadduu kari waayo can rukuucin wa sujuudin rukuuc iyo sujuudba ma awoodo qofkani dhabarku waa ka xanuunsanayaa maba rukuuci karo ma sujuudi karo ama lawyahan wuuba ka xanuunsanayaayo dhulkaba ma dhigi karo oo haddii la yidhaahdo adoo fadhiyay rukuuc oo sujuud haddii sujuud la yidhaahdo adoo fadhiya lawyahan aanan dhulka dhigi karinba ama adoo taaganba sujuud la yihahdo seenu sujuuda qofku si kastaba ha noqotee waa rukuuci waaye wuu taagnaan karaa haddii la rabo wuuna fadhii karaa laakiin ma rukuuci karo ama ma sujuudi karo wejigaaba indhahaaba waxbaa ka qalna foorarkiibaaba la ii diiday qofka qoortaaba namar kaga gaarayo bahalkiibaaba ugu jiro oo qoortaasaa u togan waxaa la yidhi madaxa saha u dhaqaajinin muxuu samaynayaa facala wuxuu samayn nihaayat lmumkini inta ugu dambaysee suuragal u ah min taqriibi ljabhati wejigeedu u dhoweeyo min alardi dhulka inta ugu badaneen dhibkaasoo kaa gaaraynin eed wejigiiyo saa u yar dhoweyn kartaad gaadhsiin intaan dhibkaasoo kaa gaaraynin eed gaari kartaad gaadhsiin lianna almaysuura laa yasqutu bilmacsuuri in baad awoodaa intii haddii aad awooday waa waajib inta kale ma awoodin laguguma laha intaaba layguma lehe tanna ma isaga dartid maya almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri fain cajaza hadduu keliba waayo aw maca bihimaa wuu tilmaamayaayo madaxuu saar rukuucdiiyo sujuudda keliyahay ishaaruu ishaarayaa ishaaradaasi daliil bay leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey xadiid cabdillahi bni cumar uu warinayo imaamu abaraanina fi mucjam ku soo saaray saxiixna ah nabigaa nin saxaabada kamid oo xanuunsan buu soo booqday ninkii rukuucdaa ku adkaatay suudi baa ku adkaatay oo dhulkuu gaari waayey barkin buu qaatay dhulkiibuu ku matelay barkintii isagaa iska ijtihaaday la qumanaatay markaasuu xilligii sujuudda buu farsaa intuu yidhi barkinta madaxa saaraa nabigu wuu ka tuuray barkinta markaasuu wuxuu ku yidhi daha canka iska daa buyi baashan iska daa barkintan oo iska tuur in istaطacta an tasjuda calى اlardi haddaad rabto awoodda inaad dhulka ku sujuudo ku sujuud wailaa faawmi imaa haddaadan awoodinna madaxun ku yar ishaar wajcal sujuudaka akfada min rukuucika sujuudana gaadsii meel ka yar hooseysa rukuucda waaad bintaada wadaa ilaa halkan yar baad gaadhsiisaa rukuucda ha wada dhamaystirin rukuucda dhexda ka soo noqon sujuudana halka ugu yar dambaysa yar gaadhsii ha yar kala hooseeyaan xadiidkaasaana u daliilo wajcal sujuudaka akfada min rukuucika salaad hala tukana in loo kala tegin ayahay ma aragtaa nin sujuudiya rukuuc ba kalila oo foorarsanle baa laleeyahay madaxa wax yar ku tilmaan inagana inagoo orodkii naga dhacay aad ka yaabi baynu salaadii isaga tegay waxoogay shir iyo tolkiibaa shilay iyo xaajiya garbaa jirtiiyo digdigti iyo dandantii doorashadaa lagu jiraayo salaadii waxoogay xaflad iyo munaasabad baa socotiiyo caleema saaro waan ka mashquulay maaragtaan maanta bahashii xoolo badanna ku baxeen dembi badanna lagu galay ilaa eer nin isor taago waxaa weeye albaab saartay soomada arag oo magaaladii yar kala degan tahay maaa xoola tegay maxaa xoolaa xoola baxay maxaase dembi la galay dadna la isku diray inay qabsoomi doontana mooyi marka waxyaabaha waxaa un dhahdaan maxaada uga nixine ilaah waxay khayr ku jiro noo qadar u dhaha inkastoo soomaalida qaar ku dhihi ilah noo fudude de khayr ku jira ha ku darina haddiida ka daa inkastoo la isdhihi doono ayb walow cajaza hadduu kariba waayo can ilqucuudi faqad isfadhiga ma kari karo tusaale lidumalin baxdin dabada kaga yaaliya waa naxwi wixii lamida ah. ninkan waa taagnaan karaa laakiin ma fadhiisan karo dabadaa laga soo baxay muxuu samay de ninkaa kursiga ku fadhiisan karaa kursiga warkii ma jiro tusaale baa laga soo qaatay ataa wuxuu la imanayaa bilqucuudi fadhigii qaayiman isagoo taagan taagni buu ku tukanayaa uu rukuucayaa marka laga soo tooso bedelkii sujuudda buu ishaarayaa hadduusan fadhiis hadduusan sujuudi karin hadduu sujuudi karana de dabadaa laga hayay sow maaha ama dhulkiiba ma saari kartid sujuud dabadaad dhulka ka ilaasho haddaadan kariba karin booskii fadhiga aad ku atixiyaadsan lahayd taagnida ku atixiyaadsan wey xubnihii dhulka la taabsiinayo o dhan baa boobku ah taagnidaa sujuudana waadun ishaari taagnidana waad ku atixiyaadsan dhibna ma laha walaa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha in haddii aad kari weyday almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri qaacidadii mari walaw amkanahu lqiyaam istaag baa u suura gala istaagi karaa wa bihi ramadun indhuhuna ka xanuunsan yahay baashi inagu bakooradi aan dhihi jiray wanaxw aw ayri ama xanuun kale daaf iyo xanuun iyo waxbaa ka haya indhaha faqaala lahu wuxuu ku yihi abiibu nin dhakhtaroo muctamadun warkiisa la qaadan karo in sallayta haddaad tukato mustalqiyan dhabardhabar u tukato adoo u jiifa amkana waxaa suuragala ah mudaawaatuka in lagu daweeyo jaaza listilqaaw dhabardhabar intuu usa inuu tukada u banaanta ilan indhihii wixii la mariyey dawo ku fadhiisataa la rabaa intaasoo saacna ku jirta haddii lagu yidhaahdo haddaad istaagtana wixii way soo daadanood rukuucdood sujuudda way soo quban inta dawada ay u socoto dhabar dhabar intuu u seexdo inuu ku tukado way u banaan tahay oo sidee dhabar dhabar ugu tukado muxuu samayn way ku iman doontaa insha allahu tacaala in dhabar dhabar loo seexdana waxoogay baa loo yar helay waynaga daciifay laakiin walow cajaza hadduu kari waayo can qiyaamin istaag wa qucuudin fadhi istaag iyo fadhiba qofkii waa gabay idajaca waa seexanayaa calaa janbihi laymani dhinaca midigta ah, mustaqbilan isagoo u jeedsanaya biwajhi wejigiisa iyo wa muqadami badanihi jirkiisa intan hore xagga qiblada u jeedsanaya inta uu seexdo buu dhinaca midig u seexan halkan oo kaleeto dhinacaasaa u seexan qiblada ama wejigaaga yaqaan dhinac dhinacaaga hore adkaa baad u jeedin amaa dhinac in loo seexanayo xadiidkii cimraan ibnu xusein bay ku caddahay salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin dhinac u seexo taas waa dhinac in loo seexanayo dhinac marka loo seexdo istiqbaalu qiblihiina ma dhacayo fawalli wajhaka shatra masjid اxaraami wejigii qiblada u jeedi lagu yidhi ma waxaa lagu ogolaan baad umalayn in intaa u seexato xaggaa usii jeedso oo qiblada qaraadka udu maya istiqbaalkii waa laga raba waadna awoodaa sidiibuu weli rugnuu yahay haddaba dhinac in loo seexdo qibladana loo jeedsa waad haysaa midigta inuu yahay daliil ma loo hayaa waxbaan hellay laakiin waa laygu qabsaday cali bin abi aalib baa xadiid laga wariyey imaamu daara qutni iyo keyrka ay wariyeeno nabigu inuu yihi qofkaan taagni iyo fadhi awoodin sallaa calaa janbihi اlaymani dhinaca midig buu u tukanayaa mustaqbila alqiblati qiblada isagoo ujeeda fain lam yastatic hadduu midigta awoodi waayana sallaa mustalqiyan dhabar dhabar buu uje seexanayaa rijlaahu mimaa yali lqibla lugihiisaad xagga qiblada ujeedin waayo bidixda iyo midigta kee la hormariyaa waxay yidhaahdeen xadiidka horta daciif aada weeye laakiin waxaan ka dugsanaynaa bay yidhaahdeen waxaan waa cibaado wixii cibaadaad iyo khayraadana nabiga kaana yuxibu tayaamuna kaana yucjibuhu tayamuna igu dar nabigu midigtuu jeclaan jiray haddaba calaa jambihi alayman iga dheh marka yamiinka halkaasaan ka soo gelinay kaana yuxibu tayamun yucjibuhu tayamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa ahuurihi intaa maxaa ka dambeeya wa fii shanihi kulli wax kastaba salaadiin wax kasta soo kamid maaha horta calaa janbihi laymani xadiidka mustaqbila qiblata fawalli wajhaka labadaasoo la isku daray calaa janbihi laymani mustaqbilan biwajhihi wa muqadami badanihi qibla halkaasaan ka keennay bay yihaahdeen wayarkacu waa rukuucaya oo wayasjudu waa sujuudayaa in amkana hadday suuragal u tahay in intuu soo kaco taagnin buusan keri karinaya fadhiye intuu soo yarkaco waa rukuuci karaa hadday tahay uu soo yarkaciyo wuu rukuuci ama uu soo yar fadhiisana wuu rukuuci wailaa awmaa bira'sihi haddaana inuu soo rukuuco sujuuda suuragal aynan u ahaynna madaxuu ku tilmaamaya isagoo dhinaca midig u jeefa uu madaxa rukuucdii iyo sujuuddii ku ishaaraya wasujuudu baana akfadu ka hoosaysa rukuucda xadiidka ibnu cumar aan soo marnaye wajcal sujuudaka aksada min rukuucika u nabig uri sal ly slam fain cajaza hadduu kari waayo xataa madaxa kuma ishaari karo fabiarfihi ishiisa ishuu ka tukan biilay oo isagoo sidaasa buu indhaha rukuuci iyo markuu rukuucayo indhahu ku tir waa inaan madaxa dhaqaajin kari way maa birasihi madaxay ahayd markii hore madaxiina waad keli weyde ishaa ishaa ka tukan oo indhahaad ku tilmaami fain cajaza ishiina waa keli waaye fabiqalbihi qalbigu ka tukano afkana wuu ka aqriye wixii qiraao ahaana afkaad ka aqriye wixii kalena waxaad ka soo qaaday hadda inaad rukuucday subxaan rabbi alcaliim subxaan rabbi alcaliim baadihi inaad soo toosaysaad qadari samic allahu liman xamidahu waa dhihi fain kharisa hadduu afka ka aqrin waayo carabkiibaaba xirmay oo ama qaadi kari waaye qara'a biqalbihi qalbigu ka aqri walaa tasqutu salaatu ka dhici mayso maadaama yacqil intuu wax kala garanayo waxay yidhahen intaasi salaadu afcaal iyo aqwaal iyo niyaad iyo qasad bay ka koobnayd qasadki iyo niyaduna weligii daayim buu ahaa haddaad afcaashii kari weydo aqwaashii baa soo hari haddaad aqwaashii kari weydana qasadkii iyo qalbigii niyadaa soo hari oo qasadki iyo qalbigi iyo niyadu maqaamu lqawli waalficli ma geli kartaa waxay yidhahdeen haa ma daliilu waxay yidhahdeen maba la tira koobi karaba adilada tilmaantay sharciga acmaal badan oo kala duwan in qasadka iyo niyadu maqaamu lcamali waalficli ay geli tiraba ma laha nabigu markuu lahaa inama dunyaa liarbacin adduunyadan afar baa iskale sooma dhihin rajulin aataahu llahu maala waxikmatan ilaahay maal iyo cilmi iyo tasnaan buu isugu daray oo wuxuu ku bixinayaa khayrka warajula aataahu allahu xikmata walam yu'tihi maalan nin ilaahay xikmadii iyo toosnaantiisi iyo xoolan aan lahayn fahuwa yatamana xoola hadii la isiiya ninka saas oo kaleeta ah waan samayn lahaa wuu tamaniyey niyadu ka jeclaaday fa huwa bimanzilatihi ninkaa darajadiisu helay ninka niyadiisiiba ninkaa ficilkiisii booskiisi u gashay soo maha nabiguna markuu aswigiyo jihaadka ku jiray markuu meel maraya sooma dhihin maalin maalmaha kamida madiine rag baad kaga soo tagteen maa qatactum waadiyan togaydan weligiin goynin ilaa kaanuu macakum xabasahum lcudru cudurdaar baa reebay danb iyo duruuf baa reebtay dadkaa meel kastood martaanba dad ku taamayay ahaayeeno sida raggii la yidhi laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa acyunuhum min adami xasanan raggaasi meel kastood marteenba niyada kala socdaano kuwa idinla socday lamiyiino ajirkoodii helayaa soo lama dhihin niyadii baa intii duulaanka la marayo o dhan la marisay ajirkiina ay ku heleen ninkana niyadii salaadii arkaanteeda intuu mariyo ajirkeedii inuu helo maxaa diinaya bay yihahdeen calaa kulli xaal usuul shariicada la marmaro loo waayi maayo yihahdeen ninkii yihaahda la samayn maayo daliil cad oo alkabay ka dhici salaadii luu baahan yahay inuusan niyoonin usan ixraam la imanin iyagana waxay yidhahdeen qolaa waxay yidhahdeen haddaad imaan kari weydo salaad lagaama rabo maxaa u daliila salaad waxaa la yidhaha aqwaal iyo afcaal wada socota afcaashii oo dhan ba meesha hadday ka baxdo aqwaal keligeed salaad ma noqoto waxaan salaad noqonayninna laysma faro halkaasoo muranka fuqahadeennu iyo isqabqabsigoodu ka jira ka socda fain cajaza taasi waa qofkii salaada bilowgeedii iyo intuu hayay oo dhan duruufta haysatay xaalo wey xaalo labaad baan gelaynaa qof salaada markii hore isagoo awoodo galay kadibna xaalad la soo derisay iyo qof isagoon awoodin galay kadibna roonaaday salaada dhexdeedii labadaa qof baa axkaamtooda laga hadlayaa waa qof salaada dhexdeedii cudur ku yimid ama ka suulay fain cajaza hadduu awoodi waayo fii anaaihaa salaada dhexdeeda waa taagnayd taagnihi baa salaada dhexdeeda sii taagnaan weyday qacadda wuu fadhiisan ayib markaan fadhiisanayo anoo faatixada ku jiraan kari waaye taagnihii maxaan samayn wayajibu waxaa waajiba alistimraaru inuu wado fi lfaatixati faatixada akriskeedii in cajaza hadduu ka cajizay taagnidii fii asnaaihaa asnaai qiraa'atiha faataxada dhexdeeda faataxada dhexdeeda adoo maraya haddaad taagnaan weydo oy noqoto inaad fadhiisato intaad sii fadhiisanaysa akriska waa sii wadi wujuuban waayo kamaalkiibaad sii naaqusaya naqsi baad usii socotaa intaa kamaalka ah waxaad ku sii akriyi karta iska sii gaadhsiin karto baa waajib kugu ah laakiin saad iska aamusto faatixaad akriyi kartay filkamaali taagni iyo intii ka sokaysay inaad fadhiga la sugto una kas lama ogola kulamaa inti taagnida aada xigtay bay kamaalkii taagnida u dhaweyn saa darteed wayajib listimraaru inuu wadaa waajib ku noqoni filfaatixati faatixadii intuu sii fadhiisanayo uu sii akriyo in cajaza hadduu ka awoodi waayo hadduu taagnida kari waayo fii asnaaihaa asnaai alfaatixati fataxa dhexdeed kaasi waa qofkii sii fadhiisanaya wain kafa hadduu fududaado fadhi baad ku tukanaysa fadhigii adoo dhexda maraya baad fuday dareento xanuunkii waran unbaa lagaa siibay qaama wuu istaagayaa marka fain kaana hadduu ahaa fii asnaai alfaatixati faataxada dhexdeeda haddaad ku jirtay markaad fudaydka dareentayna wajaba alimsaaku inuu aamusaa waajiba liyaqra'a si u akriya qaa'iman isagoo taagan ile faradkeedu istaag in lagu ahay istaaggiina hadda waad awooddo waad fududaatay adoo awooda taagni inaad ku akrido ruksadii fadhi iyo wax la halmaala oo dhexda ahaa in lagu akriyo ahayd way zuushay waxaa la yihi rukaska iyo acdaabtuna tazuulu bizawaali sababiha bardu sababkii cudurdaarka uu zuulay jawaaskii ku akriga fadhi iyo taagni wax ka hooseeya ah uu zuulay fain qaraa hadduu sii akriya marka fii nuhuudihi istaagiisa uu sii kacayay lam yactada bihi tirsan maayo intaa wariyay intaa waa waadix sooma had masaladaa waa masalo qof cajizay taagnaan waayey ama fududaaday faatixada dhexdeeda faatixada kadib ka warran yada wain kafa hadduu fududaada bacda alfaatixati faatixada gadaasheeduu fududaaday faatixadii waa dhammaysatay xilligaad rukuuci lahayd soo dhaway baad fudayd dareentay qaama uu istaagayaa liyarkaca si uu usoo rukuuco minhu min alqiyaami istaaga inaad ka soo rukuucdaa lagaa doonayaa waayo asalku adoo taagan inaad rukuucday ahayd haddana waad awooddaa intaad istaagto taagni inaad ka soo rukuucdo fawajaba alqiyaamu saasuu kugu waajibay aw fi rukuuci rukuucdii buu fudayd ku dareemay qabla طma'niinati intaadan kuxasilkii gaarin markaa loo fadhiyaa tukanaysay markaa sii rukuuc istiri ad rukuucdii saas tiri intaadan weli xilligii طmaaniina xasilka gaarin baad fudayd dareentay irtafaca wuu istaagay raakican isagoo rukuucsan kuciintaad ka toostay istaag lagu dhihi maaye halkaad joogtay baad kor ugu istaagi adoo rukuucsan markaasaad taagni baad ku rukuuci fain intasaba hadduu istoosiyo wuu rukuucsanaa waad istoosiso waa istaagtay baalat salaadii way kaa jabi waayo istaagaa istoosisay waa ficil zaaidoo aan salaaday kamid ahayn ficil zaaida aan salaaday kamid ahayn baad ku dartay bay yidhahdeen baasha waa la adkeeyey ujeeda fianta mar in la adkeeyo waayo salaadan laba baranayni axkaamteeda oo sideetan jir lagu ciroobayo lagu gaarayo soo dhib maaha oo suqyadii iyo luqadihii la wada baranayo salaadiina aan la baranaynin marka in la yar adkeeyo si intay kugu yar qalloocsanto adu tiraada warnigaba ufadhiista usbuuc iyo toddobaad iyo toddobaad inaad ufadhiisato xataa salaadii barashada laga waay dadki aw bacdaha ama rukuucda gadaasheed buu khufday dareemay aw khafa bacdahaa bacda rukuuci rukuucdii markaa saa uga soo fadhiisatay baad fuday dareentay ictadala wuu ekaanayaa qaa'iman isagoo taagan waad istaagaysaa ictidaalkii qiyaamkii taagnaad ku samaynaysa uma yasjudu waa soo sujuudayaa aw fi ictidaalihi ama isagoo ictidaalkii dhexda kaga jira bartan kaga jira qabla umaaniinati intaadan gaarin baadsadee dareertay darentiqaama wuu istaagi liyactadila ictidaalkiisa sii wata aw bacdahaa bacda umaniinati umaaniinada kadib rukuucda iyo sujuudda mar haddaad umaaniino la timaadiyo ictidaalka rugnigaa waa dhammaystirmay wey saa darteed istaag looga noqon maayo ama ictidaalkii markaa fadhiga ku dhamaysatay iyo umaaniinadiisii baad sooy dareentay sajada wuu sujuudi walaa yaquumu istaagi maayo waayo rukniga aduu istaagi lahayd dhamaysatayba maxaad samayn lahay ictidaal kadib waa soo sujuudi laha fadhiisan lahayd horay usii sujuud halkaaga kasii wado inaadan taagni kasoo sujuudinna cudurdaar baad leedahay halkaas iyadana salaatulmariidi buu kusoo gebagabeeyey mualifku halkaasaana caawa ku dina wallahu aclam sal ala nabina axmed subxaanaka allah bxamdika ashhadu an la ilah anta astaqirka atub ilayk